بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين cashirkeenna in sha allahu tacaala caawa wuxuu ku saabsan yahay muqadimadii labaad ee minhaajka muqadimadaasoo insha allahu tacaala aan ku soo qaadan doono shan arrimood oo muhiim ah arrinka koobaad waxaa weeye tarjamo kooban oo aan ka bixino imaamka iskale minhaajka alimaam nawwi raxmat ullahi tacaala calayh arrinka labaadna waxaa weeye tasalsul kutub shaaficiya kutubta shaaficiyada wixii silsilada ah qaabkii ay iskugu xidhnaayeen u kala horreeyeen masalada saddexaadna waxaa weeye musalaxaat ashaaficiya fii kutubihim musalaxaadkay yani shaaficiyada ku isticmaalaan kutubtooda arrinka afraadna kaa un buu ka agdhow yahay dhinacna uu kaga yar duwan yahay waxa weeye musطalaxaat bacd اlaclaam yani aclaamtii a'imadii shaaficiyada musطalaxaad loo isticmaalo arrinka shanaadna waxaa weeye kitaabka minhaajkaah oo nubdo yar aan ka qaadano asaga iyo shuruuxdiisaba qodob koobaad waxaa weeye alimaam nawowi raxmat ullaahi tacaala caleyh xayaatadiisii iyo dalabkiisii iyo aahaartu ka tegey in aan wax yar ka taabanno imaamkan raxmat ullaahi tacaala calayh magaciisu waxaa weeye yaxya ibnu sharaf magaciisu waa yaxya magaca aabihiina waa sharaf ibnu muri ibnu xasan ibnu xusein ibnu moxamed ibnu jumca ibnu xizaam alxowraaniy abu zakariyana waa kunyadiisa muxyidiinna waa laqabkiisa inkasta uusan jeclayn in muxyidiin lagu magacaabo النawwiي ehm, النawwiي marka laleeyahay waa نisbaة ilىa nawa waa magaaladii uu ku dhashay oo ku taala suuriya waa magaalo ilaa hadda magacaasi sidataa waa magaalo macruufa la yaqaano waxay ka mid tahay mandiqada xuraan la yidhaahdo waxay sagaashan kilomitr u jirtaa magaalada dimashq ayay xagga koonfureed ka xigtaa wuxuu dhashay imaamku raxmat ullaahi tacaala calayhi sanadii koob iyo soddonkii hijrada imaamku wuxuu ku barbaaray beytu salaaxin wa taqwa guri ku dhisan taqwo iyo salaax ehelkiisu waxaa dad wanaagsan oo suuban oo ahlu cibaado ah oo zuhdi badan oo aakharada jecel aabihi wuxuu u dhiibay macallinka qur-aanka carruurta u dhiga ayuu ku wareejiyey quraankii aankiibuu u bilaabay inuu u dhigo ilaa qur-aanka ka jeclaaday imaam nawwi raxmat ullaahi tacaala calayh oo caruurtu inta badan waxaa laga yaabaa iyagoo qur-aanka dhiganaya haddana inay ciyaar ku mashquulaan asagu ciyaarba ma soo marinba gebi ahaanba wax ciyaar yidhahda ma soo marin ciyaalku hadday ciyaara u yeedhaana wuu diidi jiray marka qur-aankii wuxuu khatimay isagoo oo qaangaadh ku dhow ayuu qur-aankii khatimay dabeetna aabbihii wuxuu geeyey magaalada dimishq oo ahayd madiinat lculamaa xilligaas suu cilmigii eh, u qaato wuxuu dhiibay sheekh la yidhaahdo taajiddiin ibn alfirkaax laakiin in badan muusan la sii jooginoo muusan haysan hoy uu hoydo dabeetana uu ka wareejiyo wuxuu u geeyey eh, sheekh la yidhahdo kamaaliddiin isxaaq ibn axmed ibn cuhmaan almaghribi oo ahaa sheekha haysta almadrasa alrawaaxiya madrasada la yihahdo madrasa rawaaxiya oo lagu barto culumta shareecada gaar ahaan fiqiga shaaficiga iyo culumta kaleba sheekaasuu ku wareejiyey dabeetana madrasadii buu degay halkaasuu cilmiga ka bilaabay dadaal aan caadi ahaynna wuu bixiyey maalintii wuxuu qaadan jiray imaam nawowi raxmat ullaahi tacaala calayhi toban dersi fii mukhtalafi alculuum qaarkood ay yihiin fiqi ay xadiid yihiin qaarna ay luga yihiin qaarna ay usuul yihiin keliyaa ma dhegaysan jirine labiiyo tobankaa darsi buu tacliiqin jiray oo sheikhu wuxuu leeyahay ka qoran jiray oo tacliiqaad ah dabeetana wuu soo akhrisan jiray wuu soo raacan jiray qiraa'ata xifd wuu qaybi jiray weliba maaha akrin inuu iska soo yani iska daalacdoon wuuna qaybi jiray wuuna fahmi jiray wuuna taxqiijin jiray wax alla wuxuu sheekhiisu leeyahay oo sharxu mushkil alfaadda mushkilka ah ama hariibka ah ama dabdu lua waxaasoo dhan uu qoran jiray xabad maysa dhaafi jirin naftiisuu ka sheekeynaya wuxuu leeya ilaahay subxaana wa tacaala waktigay wuu ii barakeeyey iyo cilmigii aan dalbayey wuuna igu caawiya ilaah laxdo waktigiisa ma khasaarin habeen iyo maalinba imaa wuxuu ku mashquuli jiray cilmi inuu dalbayo wa imaa inuu cibaado ku mashquulsan markii uu sii socdo ee guriga ka baxayo ee uu maalan u socdo masjidka ama meel u socdo uu ka soo laabanayo jidka xataa intuu sii socdo soo socdo ka faa'idaysan jiray wuxuu ku celcelin jiray maxfuudaadkiisi waxyaabuu xafidayo ama kitaabbuu daalacan jiray mar la weydiiyey hurdadiisa goormaad seexataa baa layidhi wuxuu yihi maba seexdo ilaa ay hurdada soo iga qaalib noqoto markay hurdada iga qaalib noqoto ayaan kutubta ku tiirsadaa buui dabeetana markii waan soo baraaruga horey baa ka bilaaba cilmigii u fiirsada dadaalka iyo juhdigu bixinayo maantana dadku waxay doonayaan cilmiga inay si yaroo fudud u helaan ti xoogaa yar sheekh ka yar dhegaysto saacad ama laba saacadood yuu ismoodaya inuu cilmigii wakti badan iyo juhdi badan geliyo cilmigu sidaa ma ah waxaa la yidhi alcilmu laa yucطiika bacdahu xataa tucطiihi kulak fain acطaytahu kulak acطaaka bacdahu cilmiga barhkii kuma siiyaa layidhi ilaa aad waktigaagoo dhan aad geliso haddaad waktigaagoo dhan aada geliso ayaa bar ka mida ah cilmiga aad helaysaa laakiin cilmiga dhaya laguma gaadho cilmiga shareecadu la mid maa culumta kale maadiga ah culumta kale maadiga si yaro fudud ayaa loo baran karaa afar sanaad ku baran kartaa eh, cilmi kasta oo culumta maadiga ka mid ah cilmiga dibiga ugu badan shan sana ama lix sana laga yaaba qofku inuu dhakhtar ku noqdo laakiin culumta shareecadu sanawaad dheer iyo juhdi dheer iyo culum kala duwan ayaad baranaysaa markaad matalan fiqiga baranayso waxaad u baahantay inaad barato luqadii waxaad ubahanta inaad barato naxwihii iyo sarfigii oo lugadii kamida ah dabcan iyo balaaadii waxaad ubaahantay inaad barato tafsiirkii iyo xadiidkii iyo usuulkii iyo fiqigii laftirkiisii intaasoo fani baa haddaba baranaysa oo fani kasta oo bad yahay intaasoo kutub laga qoray fani kastana waa sidaas marka imaam imaamu nawowi raxmat ullaahi tacaala calayh saasuu u dadaali jiray dadaalkiisii wuu midho dhaliyey kitaabka la hahdo atanbiih liabi isxaaq ishiraazi wuxuu ku xafiday oo ku qaybay gebigiisaba waa kitaab minhaaj kuna dhow xagga xajmiga wuxuu ku xafiday afar bilood iyo badh saddex boqoloo bage wey kitaabkaas taqriiban afar bilood iyo badh intii sanadka ka harsanaana wuxuu xafiday kitaabka almuhadab liabi isxaaq ishiraazi oo kitaab weyn oo dhowr mujalladood ah dabacaadka qaar afar bay ka dhigaan qaarna lix mujalad bayba ka dhigaan iyo rubcu lcibaadaat buu xafiday oo hal mujalado weyn ah eh, sidoo kale dadaalkiisi markay arkeen culimmadii wax u dhegaysay ayaa waxay u dhiibi jireen xalaqada markuu sheekhu maalan xanuunsado ama uu ka mashquulo ayuu xalaqada ku wareejin jirayoo asagaa ardada cashirka u akrin jiray aqraantiisiibuu ka hormaray waxaa ka mid ah a eh, u dhiibay xalaqada oo darsiga ardada ugu soo celi yidhi sheekha la yihahdo kamaal oo eh, sheekhiisii ahaa wuxuu dhihi jiray markuu cashirka u akriyo ardada cashirkii dib ugu soo celi sidoo kale eh, waxaa ka mid ahaa shekh la yhahda ibn khilikan oo asna madrase la yidhahdo alrukniya aljawaaniya ee wax ka dhigayey ayuu cashirkiisii naaib kaga noqdo ardadii ugu soo celin jiray wahaakada markii dambe waxaa lagu wareejiya madrasada la yhahdo daar alxadiid alashrafiya oo ayaa sheekh looga dhigay oo gacanta loo geliyay markuu dhintay sheekhii madrasada hayey oo abushama la dhihi jiray sanadii lix iyo shan hijriyada marka ilaa intuu ka wafaadayey imaam nawwi raxmat ullahi tacala caleyh madrasada daar alxadiid alashrafiya ayuu sheekheeda ahaa imaamku wuxuu qoray kutub aada u badan ilaa kontomeeyey culammadu ku dhaweeyaan kutubtiisa laakiin qaar badan baa ina soo gaadhin inkastoo imaamku cumrigiisu uu yaraa oo intuu noolaabay ahayd lix iyo afartan sano lix iyo afartan sano keliyu imaamku noolaa raxmat ullahi tacaala caleyh oo weliba dalabulcilmi uu bilaabay xilli mutaakhir ah waxaa la yidhahdaa markii uu madrasada yimaaday ee uu dalabulcilmiga bilaabay sagaal iyo toban jir buu ahaa haddana muddo kooban buu ku aflaxay lix sano ayuu cilmiga wuxuu u qaatay si aan caadi ahayn oo habeen iyo maalin wax kalousan ku mashquulayn habeen iyo maalin oo wax ka mashquulinaysan jirin walaa reer walaa arrin kale walaa suuqu aado walaa hawlo kale habeen iyo maalinba cilmigu dul inuu qofku ku dalbi sanawaad dawiilah ayuu muddada yartee kooban ayuu ku xambaaray saa darteed markiiba wuxuu bilaabay taaliifkii ee kutubahana soo gaadhay kutubtiisa ilaa dhowr iyo labaatan ayay culimmadu sheegaan Eh, waana kutubta umuhiimsan hadda mutadaawalka ee mabuuca dhammaan kutubtiisa uu barakeeyey waxaa ka mid a ah kutubtiisa sharxu saxiix muslim oo uu ku magacaabay alminhaaj fii sharxi saxiix muslim ibn اlxajaaj kitaabka riyaad saalixiinka ah oo dhammaan muslimiinta wada yaqaanaan alrbaciin anawiya sidaas o kale kitaab caan oo wada yaqaano khulaasat alaxkaam oo ahaa kitaab uu ku jamciyey axaadiidta axkaamta ka hadlaysa oo kala caddeeyey wixii saxiixa iyo wixii daciif ah kitaab aladkaar oo asna kitaab caan ah oo adkaarta kaga hadlay oo mujalad ah irshaadu طulaab اlxaqaa'iq ilaa macrifati sunani khayr اlkhalaa'iq oo ahaa asna kitaab musطalax ah oo musطalaxulxadiidka uu kaga hadlay uu ka soo gaabiyey muqadimat ibn صalax altaqriib wاtaysiir ilى macrifati sunan اlbashir الnadiir kanna waa kii hore mu la mid yaho asna waa musalax musطalax alxadiid alishaaraat ilى bayaani اlasami almubhamaat asna wuxuu kaga hadlayaa magacyada mubhamka ah fii ruwaati اlxadiid rawdaة الطaalibiin wacumdaة اlmuftiin oo kitaab weyn oo ilaa sagaal mujalad ah oo uu ka soo ikhtisaariyey kitaabkii waxa weeye sharx alcaziiz ama fatx alcaziiz fi sharxi alwajiiz ee uu iska lahaa alimaam cabdilkariim الraafici sharx اlmuhadab oo loo yaqaano almajmuuc almajmuc sharx اlmuhadab oo ku sharxay kitaabka almuhadab u iska leeyay shiraazi minhaaj الطaalibiin oo kitaabkeenna ah aan akrinayno altaxqiiq oo asna fiqi ah aliضaax fi lmanaasik oo kaga hadlay xajka iyo axkaamtiisa altibyaan fi aadaabi xamalat اlqur'an oo kaga hadlay aadaabta looga baahan yahay qofka cilmiga ama culumta qur-aanka xambaarsan ee qaariga ah bustaan alcaarifiin oo aadaabtii akhlaaqdu kaga hadlay altarakhiis fi اlikraam biاlqiyaami lidawi اlfadli wاlmaziyati min ahli اlislam oo risaalo yar ah oo kaga hadlay qofkii mutaysta in loo istaago oo ahlu fadliga ah masaladaas uu ku lafaguray tahdiib alasmaa wاllugaat oo ahaa asna kitaab uu kaga hadlay musطalaxaadka luqada iyo fiqigaba wixii musطalaxaad ah iyo culummadu ereyada inta badan u isticmaalaan fiqiga iyo xadiidkaba oo iyuu kaga hadlay waa kitaab luqa ah taraajimna way ku jirtaa oo qeyb ayaa taraajim ah waa laba mujalad waa mabuuc dabacaadka qaarna saddex mujalad bay ka dhigaan tasxiix tanbiih oo kaga daba tegey tanbih u iska laha shiraazi taxriir tanbiih asna saasoo kale kaamuu la mid yahay daqaa'iq ilminhaaj waa risaalo yar oo latiif ah oo minhaajka alfaada uu ku taxriiriyey alfaada qaar uu ku tafitiray dabaqaat lfuqahaa oo kaga hadlay fuqahada taraajimtooda alusuul wadawaabit oo ahaa kitaab qawaacid ah kutubtiisa ugu caansan oo na soo gaadhay kutubtiiso dhan ilahi subxana wa tacala wuu barakeeyey culimmadu way ka faa'iidaysteen alimaam subki raxmat ullaahi tacaala caleyh wuxuu yihi markuu ka hadlayay kutubta imaam nawowi qofkii u fiirsada buu yihi imaam nawowi iyo kutubtiisa wuxuu arkayaa hadduu ahlu basiiro yahay in ilaahay subxaana wa tacaala daryeel khaasa uu siiyey imaamkan iyo kutubtiisaba oo ilaahay uu maaragta kor u qaaday kutubtiisa uu qabuul uu siiyey qofku ilaahay qabuul siiyo uma qabuul yeelan imaamku wuxuu noolaa muddo yaroo kooban sida aan tilmaannay lix iyo afartan sano ayuu noolaa raxmat ullaahi tacaala calayh kadibna markii uu dareemay in ajashiisu ay soo dhowaatay ayuu ka tegey madrasadii uu joogay wuxuu soo booqday mashaaikhdiisii axbaabtiisii ku noolaa magaalada dimashq dabeetana wuxuu soo booqday qudus iyo eh, magaalada yidhahda alkhaliil dabeetana wuxuu usoo laabtay magaaladiisii nawa halkaasuu ku xanuunsaday guriga waalidkiisa dabeetana wuxuu dhintay habeenkii ay salaasada ahayd ee afar iyo rajab sanadii lix iyo lix iyo hijrada raxmat ullaahi tacaala calayh afartan sano ayuu imaamkaasi kaga tegey waxaanoo aahaar ah iyo waxaanoo culuum ah iyo waxaanoo mualafaad ah waa barako ilahay qofkuu cimrigiisa barakeeyo qof waxaad arkaysaa siddeetan sano sagaashan sano nool oo waxaa laga yaabaa inuusan ummadda waxba usoo qadimin khayr ah oo cimrigiisa usan ka faa'idaysan waa ka hadda cilmigiisii aan ka faa'idaysanayn u ducaynayn raxmat ullaahi tacala aleyh cilmiga barakadaasuu wax kale oo barakada le maba jiraba qofka hadduu ataa caabid yahay oo cibaado badan yahay cibaadadiisi uula dhiman hadduu maalqabeen yahay dee xoolihiisii waxa weeye markuu dhinto maa ugu dambeyn dad kale aba la wareegiba lana sheegi mahayo laakiin qofka cilmiga xambaara cilmiga shareecada culumta kale ma ah cilmiga ilahay korba uu qaaday adduun iyo aakharaba adduun iyo aakharaba ilahay wuu ku barakayn hadduu ikhlaas la socdo cilmigaas ilaahay wuu ku barakayn asna wuu ka faa'idaysan ummadan way ka faa'iidaysan waana loo ducayn intuu nool yahay markuu dhintana waa loo ducayn waxa weeye talaamiiddiisii ayaa ka faa'iidaysan eh, waxaa masalada labaad waxaa weeye tasalsul kutub الshaaficiya horta intaynan maslada guda gelin waxaan jeclay inan yar ishaaro alimaam nawwi raxmat ullahi tacala calayhi ma guursanin wuxuu ka mid yahay alculamaa alcuzaab waxaa jira culamo badanoo eh, kitaab baaba lagu ururiyey aan guursanin oo ayagoo doob ah dhintay way fara badan yihin waxaa ka mid imaamu nawowi raxmat ullahi tacala caleyh marka culimmadaas maynan oga tegin guurka zuhdan ayagoo ka zaahidsan guurka ee waxay oga tageen ayaga oo ku mashquulsan cilmigii dacwadii wakti bay u waayeen ay ku guursadaanba waxayna ka cabsadeen inuu inay ka mashquulaan cilmiga iyo dacwada iyo khayrka ay ku jiraan maxaa guurku waa mas-uuliyad iyo xil wey xil baad qaadaysa marka waxaa laga yaabaa waktigii faraha badnaa aad u helaysay cilmigii dacwad inaad ka mashquulsho oo awlaaddii iyo xaaskii ay kaa mashquuliyaan lakiin qofkan wuxuu rabaa habeen iyo maalinba inuusan ka dhex bixin cilmiga iyo dacwadaas oo laxdana uusan ka mashquulin marka culamada noocaas aha ilaahi subxaana wa tacaala aahaar cajiibu ka reebay ood la yaabayso maslada labaad waxa wey tasalsul kutub shaaficiya kutubta shaaficiyada waa laba qaybood si guud markaan uqaybino kutubo silsilad ah bimacnaa kitaabkani kitaabkaasuu sharxaya ama xaashiye uu yahay ama mukhtasar u yahay laga soo gaabiyey kaana ku kalu laga soo gaabiyey ama sii sharxaya ama tacliiqin wahaakada silsilada isku xidhan ayaa jira iyo kutubo mustaqil ahoo madax bannaan marka kutubaha mustaqilka kagama hadlayno kutubaha mustaqilka waxaa kamid mid ah kitaabkan abushujaaca ah soo qaadanay dowladda ka soo qaadanay waa kitaab mustaqil ah isagoo silsilad ma aha kitaabka ka horreeyana lagama soo gaabinin kitaab ka horreeyana ma sharxayo waa kitaab mualifkiisu uu bilaabay kadibna shuruux la saaray iyo xawaashi lakiin kutubta halkaan ku sheegayno waxa wey waa kutubo silsilado ah oo isku xidhan ilaa dhowr kitaab oo isku xidhan weyaan saddex qaybood baan u qaybin karaa qaybta koobaad waa mukhtasar almusani iyo wixii ka farcamay qaybta labaadna waxa wey fatx alcasiiz sharx alwajiiz liraafici iyo wixii ka farcamay qaybta saddexaadna waxa wey almuxarar liraafici iyo wixii ka farcamay qaybta koobaad ee ahaa mukhtasar almuzani oo kaan horey usoo tilmaanay muzani inuu yahay tilmiid alimaam ashaafici raximah llahu tacaala ee weliba cilmigiisii xambaaray kadibna qoray kitaab yidhaahdo mukhtasar almuzani asaga lagu magacdaray kitaabkaasna caam buu noqday xilligiisii oo waxa weeye xataa hablaha markii la meherinayo ayaa waxay dhihi jireen meherkii ah laga dhigo mukhtasar almusani sida loo jeclaa kitaabka haddaba culummadu cinaayo badan bay siiyeen shuruux badan baa la saaray shuruuxdiisa ilaa toddoba sharax baa ka ah oo caan noqday oo culamo waaweyn ay qoreen sharaxa koobaad waxaa sharxay abu xaamid almarwasi kitaabkiisa la yidhaahdo altacliiqa waa tacliiqo dee uu ka qoray kadibna uu saaray u ku tacliiqiyey tacliiqadaa waxaa si ikhtisaariyey abu isxaaq shiraazi kitaabkiisa la caankee la yidhaahdo atanbiih ayuu ku ikhtisaariyey waxaa kale oo sharxay kitaabkan abuayib abari sheekha la yidhaahdo oo waxa weye wafaaday sanadii afar hijrada kitaabkiisa la yidhaahdo atacliiqa kii hormu la labadaba tacliiqa ayaa la yidhahdaa kitaabka waxaa ikhtisaariyey ardaygiisii abu isxaaq shiraazi kitaabkiisa la yihahdo almuhadab ee imaam nawwi ku sharxay majmuuca waxaa kaloo sharxay mukhtasar almuzani alqaadi xusein oo dhintay sanadii afar boqol iyo labayo lixdankii kitaabkiisa intaaba way sharxeen waxaa kale oo sharxay almaawardi alqaadi almaawardi oo asna dhintay sanadii afar boqol iyo kontonka hijrada kitaabkiisana waxay dhahda alxaawi lkabiir waa ah oona soo gaaray siddeed iyo weeyaan waana fiqi muqaaran ah. wuxuu sheegaya madaahibta kale iyo adiladooda uuna ka jawaabaya adiladooda wuxuu rajaxaya madhabka imaam shaafici uu intisaaraya waa kitaab cadiim ah waxaa kaloo sharxay mukhtasar almusani alroyaani kitaabkiisa la yihahdo baxr almadhab waxaa kaloo sharxay royaani abcan wuxuu dhintay sanadii shan boqol iyo hijrada kitaabkiisana waa kitaab caana oo shaaficiyada aad wax uga soo naqliyaan baxr اmadhab waxaa kaloo sharxay mukhtasar اmusni ibn sabaq oo dhintay sanadii afar boqol iyo toddobiyo toddobaatanki hijrada kitaabkiisa la yihahda ashamil waa kitaab ay culimmadu aad wax uga soo naqliyaan waxaa kaloo sharxay imaam اlxaramayn اljuwayni oo dhintay sanadii afar boqol iyo sideed iyo toddobaatankii hijrada kitaabkiisa caanka la yidhaahdo nihaayat almalab fi diraayat اlmadhab haddaba kitaabkan u dambeeya ee imaam alxarameyn uu leeyahay nihaayat almalab fi diraayat اmadhabi ee ku sharxay mukhtasar اlmusani ayaa cinaayo helay wuxuu ka helay tilmiidkiisii hazali oo arday u ahaa juwayni hazali wuxuu dhintay sanadii an boqol iyo shantii hijrada kitaabkii sheekhiisa nihaayat almalab ayuu wuxuu ku ikhtisaariyey albasiit kitaab la yidhaahdo nihayat almalabku dabcan waa mabuuc waa ilaa baatameye mujalad wey waa kitaab e, mabuuca waa dhowta la daabacay marka tilmiidkiisii baa taxqiijiyo wuuu wuxuu ku ikhtisaariyey e, kitaabka la yidhaahdo basiit dabeetana basiidkii buu sii ikhtisaariyey oo wuxuu ku ikhtisaariyey uu kusoo koobay wasiit wasiidkiibuu haddana sii ikhtisaariyey wajiiz saddexdaa kitaab waxaa iskale khazaali albasiit alwasiit alwajiiz saasaynu kala wen yihin basiidka ugu weyn wajiiskuna uu kooban yahay wasiidkuna u udhexeeya taa waa majmuucadii koobaad majmuucat mukhtasar اlmusani majmuucada labaad ee silsiladda iyadna ah waa majmuucatu fatx اlcaziiz sharx alwajiiz liraafici majmuucadan waxaa ay ka farcamaysaa kitaabkaas uu iska leeyahy raafici ee layihahda fatx alcaziiz uu ku sharxay kitaabkii wajiiz ee ghazaali uu lahaa an hadda sheegayna kitaabkaasu raafici uu sharxay wuxuuna ku magacaabay alcaziiz fatxulcaziizna waa lahaa ikhtisaaraad badan bu daban leeyahay kitaabkani alina waxaan ka tilmaanay laakiin hadda waxaan sheegaynaa saddex ikhtisaar oo runtii waxa weeye muhiim ah ikhtisaar koobaad waxaa weeye waxaa iskale alqazawini najmuddiin alqazawini oo sanadii lix boqol iyo shan dhintay raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu ku ikhtisaariyey kitabka yihahda alxaawi sagiir asakiir marka leeyahay waxaa laga saaraya xaawigii maawardi ahaa alxaawi اkabiir kana waa la alxaawi اsagiir ikhtisaarka labaadna waxaa iskale imaam nawowi oo wuxuu ku ikhtisaariyey fatxulcasiiskii rawdat aalibiin labadoodaba waxaa ikhtisaariyey ardabili sheekha la yidhaahdo kitaabkiisa alanwaar liacmaali اlabraar ayuu ku ikhtisaariyey haddaba kaa qazawine xaawiga ah iyo rawdaha nawowi mid kasta kutub kale kasii farcamaysa kan qazawiini waxaa ikhtisaariyey oo sii ikhtisaariyey ibn اlmuqri kitaabkiisa caanka ee soomaalida aad u akrisato ee la yihahda alirshaad ayuu ku ikhtisaariyey sidoo kale waxaa nadmiyey ibn اlwardi sheekh la yidhaahdo oo sanadii toddoba hijrada dhintay wuxuu ku nadmiyey nad bay ku magacaabay albahja alwardiya albahja alwardiya bahjalwardiyadaas waxaa sharxay zakariya alansaari kitaab lagu magacaabo algurar albahiya fi sharxi albahja alwardiya waxaana saaran laba xaashiyo oo midna yihahda xaashiyat alcabaadi midna yihahda xaashiyat asharbini amaa irshaadka shuruux badan buu leeyahay laakiin ugu caansan waxaa weeye sharxa uu iska ibn xajar alhaytami oo dhintay sanadii sagaal boqol oo sharaxaasi waxaa la yidhahdaa alimdaad imdaadkaas ku ka soo sharaxaas oo la yidhaahdo fatx aljawaad fatxaljawaadkaas innaga agteena caanka ah, waa saddex mujalad oo wuxuu ka soo ikhtisaariyey weynaa ah alimdaad waa ilaa toban mujalad meelaha amaa rawdatu aalibiin limaam nawowi waxaa saaran afar xaashiyo oo mid kasta ay muhiim tahay oo culimmadu aad wax uga soo naqliyaan xaashiyat اladruci iyo xaashiyat اlisnawi iyo xaashiyat ibn اlcimaad iyo xaashiyat اlbulqini afarta xaashiyaba waxaa jamciyey azarkashi oo uu ku magacaabay khaadim الrawda majmuucada saddexaad waxaa weeye majmuucat almuxarar liraafici alimaam araafici kitaabkiisa muxararka xalay aan tilmaamaynay wuxuu leeyahay ikhtisaaraad ikhtisaaraadkiisa waxaa ugu caansan minhaaj اaalibiin imaam nawwi wuxuu ka soo ikhtisaariyey almuxarar minhaaj اaalibiin waa loo khidmeeyey kitaabkaa si fiican insha allah taala waan oga sheekayn doonaa shuruux fara badan buu leeyahay iyo mukhtasaraad mukhtasaraadkiisa waxaa ka mid ah mukhtasar uu iska leeyahay zakariya alansaari oo ku magacaabay shekh islam zakariya alansaari oo ku magacaabay manhaj aulaab zakariya ansari wuxuu dhintay sanadii sagaal boqol iyo lix iyo soddonkii hijrada waxaa sharxay manhaji ulaabka isla zakariya alansaari wuxuu ku sharxay kitabkiisa fatx lwahaab sharx manhaji ulaab xawaashi kala duwanna uu leeyahy sida xaashiyat ziyaadi iyo xaashiyat alxalabi iyo xaashiyat albujayrimi iyo xaashiyat aljamal oo lagu magacaabo futuuxaat alwahaab ilaa dhowr xaashiye ayaa saaran amaa minhaajka shuruuxdiisa way fara badan tahay saan dib ka tilmaami doona insha allah ta yado faahfaahsan baan sheegi doonaa laakiin afar sharax baa ugu caansan oo muhiimsan aadna culummada u cinaayeen afartaa sare waxaa wey kanzi raakibiin oo iska leeyahy jalaaldin almaxalli muqni muxtaaj oo iska leeyahy khadiib sharbini nihaayat muxtaaj oo iska leeyahy ramli iyo tuxfat اmuxtaaj oo iska leeyahy ibn xajar alhaytami culummadaas saddex ka mid ah way isku dhawaayeen isku casri bay ahaayeen waa yani ibn xajar alhaytami iyo khadiib sharbini iyo shamsudiin aramli saddexdaasi isku casriba ahaayeen laakiin jalaaldiin maxalli i badan buu oo sanadii sideed boqol hijrada ayuu dhintay haddaba kanzuraakibiinku waxa weeye kitaab aad iyo aad muhiim u ah wuxuu leeyahay laba xaashiyo oo yidhahda xaashiyata camira wa xaashiyat alqalyuubi labada xaashiyaa saaran xawaashiduna waa muhiim waxay kuu furfurayaan alfaada sharaxa ayay ku caddaynayaan tuxfahana laba xaashiyaa saaran asna oo la yihahda xaashiyat alcabaadi wa xaashiyat الsharwani xaashiyata alcabaadi washarwani labada xaashiyo ayaa saaran muqniga wax xawaashiya intaan ogahay ma leh nihaayat اlmuxtaaj asna laba xaashiyu leeyahayoo xaashiyat الrashidi iyo xaashiyati cali ashibramulusi labada xaashiye ayaa saaran inta aan kaga baxno wixii ku saabsanaa tasalsul kutub ashaaficiya arrinka saddexaad aan ka hadlayno wuxuu ahaa musalaxaat ashaaficiya fii kutubihim musalaxaadka ay shaaficiyadu ku leeyihiin kutubtooda musalaxaadkaas waxaan u qaybin karnaa saddex qaybood musalaxaad ay kaga hadlayaan ama ay ku tilmaamayaan markii aqwaasha ay u nisbaynayaan dadkii yidhi aqwaashaas iyo alfaadi tarjiix alfaadi wax kala rajaxayaan iyo alfaad tadciif alfaadda ay ku tilmaamayaan qowlka daciifka ah qaybta koobaad ee ah musطalaxaat nisbat اlaqwaal ilaa asxaabiha waxaa ka mid ah annas markay shaaficiyadu dhahaan khaasatan musطalaxan waxaa aad u isticmaala alimaam الnawowi raxmat اllahi taعala calayh minhaajka muqadimadiisa insha allahu tacala wuu noogu imaan doonaa annas waxaa looga jeedaa naskii shaaficiga kelimada nas waxay tilmaamaysaa yani sarayn bay tilmaamaysaa marka imaamka iyadoo lagu qadarinayo mansabadii mansabkiisa iyo maqaamkiisa ayuu lafdigaas imaamu nawowi raxmat ullahi tacala aleyh u adeegsaday musalaxaas marka nasku waa qowlka muctamadku ah madhabka imaam ashaafici uu iska leeyahay muqaabilkiisana inta badan waa wej daciif ah qowl laga xoog badan yahay ama wej daciif ah oo asxaabtu ay leedahay saa darteed ima nawwi wuxuu yihi waxaytu aqulu annasu fahuwa nasu shaafici raximah اllah wayakunu hunaaka wajhun daciifu aw qowl mukharaj yani markaan leeyahay naska waxaan oga jeeda naska imaam shaafici waxaana ka soo horjeeda wej daciifa oo asxaabtu leedahay ama qowl mukharaj ah oo laga soo saaray aqwaashii imaam shaafici waxaa ka mid ah musطalaxaadkaas alqadiim wاljadiid alqadiim waljadiid alqadiim markay shaaficiyadu leeyihiin waxay uga jeedaan maa qaalahu shaaficiyu fi lciraaq aqwaashii imaam shaafici uu ku yidhi ciraaq intuusan weli soo gelin masr waxaa lid ku ah jadiid oo ahaa aqwaashii imaam shaafici uu yidhi markii uu yimi masr marka aqwaashiisii hore ee intuusan soo gelin masr waxaa yidhahda alqadiim wixii dambe ee intuu masr soo galay uu aqwaashiisa u ahaydna ama aaraadiisa ahaydna waxaa la yidhahdaa aljadiid sidaasaa loo kala saaray mustalaxaasna waxa weeye wuxuuna tusinayaa yacni qowlka muctamadka ah iyo qowlkaan muctamadka ahayn maxaa yeeley qowlka qadiimka ah madhabka muctamadka ma ah ee qowlka jadiidka ah ayaahe muctamada maxaa yeeley waa aakhiru aqwaali shaafici waa aqwaasha imaam shaafici wix u dambeeye weyaan saas darteed buu imaamu nawowi leeyahay waxaytu aquulu aljadiid falqadiimu khilaafa markaan leeyahay jadiid haddii imaam nawowi musalaxa isticmaalo aljadiid waxaa lid ku ah qadiim haddii qadiim la dhahana jadiid baa jira marka aw lqadiim aw fii qowlin qadiim haddaan dhahana faljadiidu khilaafa imaam shaafici raxmat ullahi tacala caleyh wuu ka laabtay aqwaashiisii qadiimka ahayd inteedii badnayd ama qaar badan oo ka mid ah wuxuuna yidhi laa ajcalu fii xillin man rawaahu cani ma cadfinayo qofkii qowl qadiimah iga wariyey oo dhahaa waa qowlka imam shaafici saan soo tilmaanay imaam shaafici raxmat taala tacaala markii uu yimid masar aqwaashiisii wax badan buu ka bedelay usuushiisiibuu dib ugu laabtay wax badan buu kala hufay waxyaabo badan baa usoo baxay oo ijtihaadaadkiisii uu ku bedelay saa uu ka laabtay wixii uu qadiimkii uu ku qabay keligiina khaas kuma ahee sheekh kasta oo mujtahida ama caalim kasta oo mujtahidah arrinta way qabsani markastuu cilmigiisa uu ziyaado ijtihaadkiisana uu waxa weeye uu soo celceliyo waxaa usoo baxaysa wax marka hore u u arkay inuusan raajix ahayn ayaa usoo baxaysa waaya taasina waxa weeye qofkii ceeb kuma ahee sharaf bay u tahay wixii u arkay in laga xoog badan yahy ka laabtay oo u laabtay qowl u arko inuu qawi yahay ama daliil ku dhow yahay haddaba waxaa jira aqwaal qadiim ahayd oo haddana aimada shaaficiyadu ay rajaxeen ay kooban yihiin masaa-isha caynkaas ilaa dhowr iyo toban masalo sideed iyo toban masalo ayay sheegaan oo fatwadu ay tahay cala alqowl alqadiim qowlkii qadiimka imaam shaafici ee qowlka jadiidka aan la ictimaadin marka masaa hadda waabaan haya way qoran tahaye laakiin ma jecli halkan inaan ka sheego maxaa yeele wakti bay u baahan tahay sheegitaankeedu iyo caddaynteedu insha allahu tacala majlis kale ayaan ku sheegi doonaa ama ardadan si gooniya ugu diri doonaa eh, si ay u arkaan aqwaasha in la ogaadana way fiican tahay qaarkood waxaynu usoo mari doonaanba minhaajka insha allahu tacaala masaaishaas ehm, musalaxa kale ee waxaa weeye ayadna lagu caddaynay nisbat alaqwaal ila asxaabiha waxaa ka mid ah alqowlaan iyo alwajhaan iyo alariiqaan qowlaanku marka leeyahy alqowlaan waxaa looga jeedaa kalaamkii imaam shaafici raximah اllahu tacaala aqwaashii imam shaafici weeye ee ma ama aqwaasha ha ahaato ama aqwaasha ha qadiim ama qaarna jadiid ahaadaan qaarna qadiim ha ahaadaan wajhaankuna ama awjuhdana asxaabta iskale saasaa loo kala saaraya wixii awjuha waa asxaabta waa aqwaashii asxaabu ay madhabka ku takhriijiyeen usuushiisa ama furuucdiisa aqwaashii imam shaafici ay ku takhriijiyeen taas waxay dhahdaa wujuuh waa kaan soo sheegnay asxaab اlwujuh wixii kale imaam shaafici u yidhina waa aqwaal waxaa kaloo jirta waxay dhahda aلطuruq uruqduna waxaa weeye ikhtilaaf alasxaab fii xikaayaة اmadhab asxaabtu markay isku khilaafaan madhabka soo raritaankiisii ama riwaayadiisii oo barhkood ay dhahaan masaladan laba qowl baa ku jirta qaarna dhahaan hal qowl keliya ku jira qaarna ay dhahaan saddex qowl baa ku jira qaarna ay dhahaan waa awjuh qaarna ay dhahaan ma ahe waa aqwaal markaasa waxaa lagu magacaaba auruq baa la dhihi auruq eh, duruqdaas marka waxay tilmaamaysaa inay meeshani khilaaf ku jiro masaladan qaabka loo soo naqlinaya asxabta isku khilaaftay ma mawjuhba ma waxa wey aqwaalba ma hal qowlba ma laba qowlba taasay tilmaamaysa qaybta labaad maslaxaadka waxa wey alfaad tarjiix alfaada ay shaaficiyadu ku tilmaamaysa qowlka muctamadka ee raajixa ku ah madhabka waxaa ka mid ah aladhar adharka loo isticmaalaa markii la kala rajaxayo aqwaasha imaam shaafici weliba wuxuu tilmaamayaa labada qowl ee imaam shaafici masalada ku leeyahay ama saddexda qowl uu ku leeyahay qowlka xooga badan isla markaa qowlka kale ee kasoo horjeeda qowl ma aha faasid ah ma ahee waa qowl lahu xadun min anadar waa qowl muctabar ah waa qowl laftiisu qawi ah oo xagga daliilka qawi ku ah laakiin kanaa ka xoog badan adhar marka lagu leeyahay musalaxana waxa weeye imaam nawowi ayaa ku isticmaala kutubtiisa uu ka mid yahay minhaajku wuxuu imaam nawowi leeyahay faxaytu aqulu fi اladhar aw اlmashhuur famin alqowlin aw اaqwaal fain qawiya اlkhilaafu qultu aladhar haddii masalada uu waxa weeyaan shaafici ku leeyahay aqwaal kala duwan waxaan isticmaalayaa lafdiga aladhar aw ilmashhuur anoo ku tilmaamaya qowlkii qawiga ahaa haddaba haddii qowlka qowlka qawiga kasoo horjeeda u xoog badan yahayna waxaan leeyahay adhar hadduu yahay qowl daciifa oo aad daciifa qowlka kaso horjeedana waxaan leeyahay almashhuur mashhuurka haddaba qowl ka so horjeeda waa qowl faasid ah qowl faasid uu noqonaya oo daliilkiisa uu daciif yahay oo aan lagu camalfali karin laakiin qowlka adharka ah qowl kasoo horjeeda waa qowl qawi ah laakiin qowlkii muctamadkaah ma aha agga daliilku waa qawi laakiin qowlkii muctamadka madhabka ma aha qowlka adharka ayaa muctamad ah mashhuurkan wakaan soo tilmaannay waa kii uu imaamu nawowi raxmat llahi tacala aleh haduu noo oo ahaa qowlka muctamadka ah fi lmadhab ee imaam shaafici leeyahay isla markaa qowl kasoo horjeeda yahay qowl daciif ah oo waxa weye daliilkiisu aada u liito alasax marka la leeyahay waxaa la kala rajaxayaa awjuh اaصxaab asxaabta imaam shaafici aqwaashoodii ama awjuhdoodii ayaa la kala rajaxayaa wejha wejka marka qawiga ah ayaa asax lagu tilmaamaya waa kii sixada badnaa isla markaa qowlka ka soo horjeeda ee asxaabtu ay leedahay qowl faasida ma ahee waa qowl saxiix ah u fiirso laakiin qowlka kalea ka asaxsan asaxiyada qowlka kalea ka sareeya isaga laftiisu sixada waxbuu ku leeyahay laakiin maaha muctamadkii madhabka e qowlka asaxa ah ayaa madhabkii muctamadka ahaa saxiixuna agna waxaa lagu kala rajaxayaa aqwaashii ay lahaayeen asxaabtii imam shaafici raxmat ullahi tacaala calayh ayaa lagu kala rajaxayaa qowlka saxiix lagu tilmaamaa muctamad ah qowl ka soo horjeedana waa qowl faasid ah waa qowl faasid ah oo daciif jiddan ah aada u daciif ah oo daliilkiisa uu daciif yahay waaya saa darteed imam nawwi wuxuu leeyahay waxaytu aqulu alasax aw saxiix aw sawaab fa min wajhayn marka la leeyahay asax iyo saxiix iyo sawaab saddexdaaba waxa weeye laba weji ayay ka socdaan fain qawiya alkhilaaf hadduu khilaafku xoog badnaado qultu waxaan leeyahay alasaxu baan leeyahay wain dacfa haddii khilaafku uu daciif yahayna watamaasaka qultu asaxiix saxiix baan leeyahay bimacnaa saxiix marka la leeyahay qowl ka soo horjeeda waa qowl aad daciif u ah asax marka laleeyahay qowl kasoo horjeeda waxaa weeye qowl waxa weye qawi ah oo waxa weye lakin aan muctamad ahayn almadhab waa musalaxa shanaad ee tarjiixa loo isticmaalo waxaa lagu kala rajaxdaa duruqdii markii yani fuqahada shaaficiyadu isku khilaafaan xikaayat almadhab ay qaarkood dhahaan laba qowl baa ku jira qaarna ay hal qowl baa ku jira qaarna ay saddex baa ku jira waxa weeye qowlka muctamadka ah ayaa waxa lagu tilmaamaya almadhab almadhab saa darteed imaam nawiri waxaytu aqulu almadhab famin ariqayni aw iruq markaan leeyahay madhabka waxaan tilmaamayaa ari labadii ariiq ee ku sugnaa masalada ama duruqdii waxaa ka mid ah musalaxaadka ay shaaficiyadu wax ku kala rajaxaan almukhtaaru kada marka la leeyahay laakiin inta badan almukhtaaru waxaa isticmaala imaamu nawwi raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuuna u isticmaalaa musطalaxan markii uu rajaxayo qowl dadka yidhi ay yar yihiin ay yar oo inta badan shaaficiyadu qowlka ay khilaafsan yihiin laakiin qowlkaas waxa weeye xagga madhabka aan qawi ku ahayn daliilku u dhow yahay marka ikhtiyaaraadka imaam nawowi masaaisha uu ka doortay madhabka ee uu xagga daliilka ka rajaxay ayaa wuxuu u isticmaalaa musطalaxan ahaa almukhtaar saa darteed wuxuu leyahy imam nawowi wamataa jaءa shayء rajaxathu طaa'ifaة yasiiraة وkاn الdليل الصحيiح الصريح يؤيده قلت المkhتاaر كذا فيكون المkhتاaر تصريحا بأنه الراaجح دليلا وقالت به طائفة قليلة وأن الأكثر الأشهر في المذهب khلاaفه wuxuu hi markii uu yimaado qowl ay koox yari oo aimadii madhabka ay rajaxday laakiinse dliilkii صaحيixa ee صarيixahaa uu xoojinayo waxaan leeyahay almkhتaaru kada marka wuxuu noqonayaa xagga daliilka ayuu raajix ku noqonayaa qowlka ka soo horjeeda ayaa ka xoog badan oo ahaa xagga madhabka kaga xoog badan oo kaga caansan qaybta labaad ee maslaxaadka shaaficiyada ka ah waxa wey alfaad tadciif alfaadda wax lagu daciifiyo ama lagu liido ama lagu tamriidiyo tii horena waxay ahayd alfaad atarjiix tanna waa cagsigeeda marka la tilmaamay qowl daciif ayaa la adeegsanaya waxaan ka soo qaadanaynaa laba musalax oo minhaajka uu ku isticmaalo imam nawwi raxmat ullahi tacaala calayh masalaxa koobaad waxaa weya fii kada marka la leeyahay fii qowlin qowl ku sugan kada sidaa qowlka waxaa weeya marjuuxa ah ee laga xoog yahay ayuu imaam nawowi ku tilmaamayaa qowlkaasna waxaa iska leh imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh kuma tilmaamo inuu daciif yahay isagoo ka imaam الشhاaفiعي aya u le في qwل kdا xayثu aqulu في qwli kdا فالraaجiح khiلاaf buu leeyahay marka aan leeyahay في qwli kdا qowl waxa ku sugan sidaa raajixi ayaa kasoo horjeeda مصطلxa labaadna waxaa weeye qiila oo iyadna waxaa loo isticmaalaa marka wejka ضaciifka ah ee waxa weeye yani awjuhdii asxaabta ka mid ah la sheegayo ayaa loo adeegsanaya saa darteed wuxuu yihi waxaytu aquulu waqiila kada fahuwa wajhun daciifu wاsaxiixu aw ilasaxu khilaafu markaan leeyahay qiila kada waa wej daciif wuu oo laga xoog badan yahay oo asxaabtu ay leedahay ka soo horjeeda qowlkii asaxa ahaa ama qowlkii saxiixa ahaa arrinka afraad en halka tilmaamayno waxa wey istilaaxaadka ay shaaficiyadu isticmaalaan a'imadooda marka la tilmaamayo a'imat shaaficiya musalaxaad loo adeegsadaa jira qaarkood waxaa ka mid ah alqaadi mar qaarkood waxay dhahayaan shaaficiyadu qaala alqaadi ayagoon sheegin qaadigaas magaciisa haddaba qaadigu yuu noqonayaa waxaan ogsoonnahay culamo badan oo shaaficiya inay ahaayeen oo aad u tiro badan haddaba qaadigee loo adeegsanayaa waxaa loo jeedaa alqaadi xusein oo ka mid ah aimadii shaaficiyada mutaqadimiinta ahaa haddii alqaadi la dhaho alqaadi xusein baa looga jeedaa alimaam haddii la dhaho qaala alimaam imaamkaasi waa kee ma imaam shaaficiba ma imaam nawowiba maya ee waxaa weeye imaam alxaramayn abulmacaali aljuweyni an hadda soo tilmaamayna saaxib nihaayat almalab fi diraayat almadhab imaamkaa weeye haddii la dhaho alqaadiyaan labadii qaadi kii hor wuxuu ahaa alqaadi kana waxa wey waa muhano alqaadiyaan labada qaadiyaa looga jeedaa almaawardi wاroyaani almaawardi wاroyaani ayaa looga jeedaa labada laba qaadi ba ahay weliba maawardi wuxuu aha qaadi اlqudaat الشhaykhan kaayo waan garanaynaa waxaa weeye alimaam الraafici alimaam الnawowi waa labadii sheekh ee madhabka الشhaykhan haddii lao qaala الشhaykhan markii la joogo cilm xadidka waxan onaha shaykhayn hadii la dhaho waxaa looga jeedaa albukhaari wa muslim lakin fi madhab الshaaficiya markay shaaficiyadu isticmaalayaan musطalaxan الshaykhayn waxay uga jeedaan alimaam الraafici iyo alimaam الnawowi ashuyuukh haddii la dhaho oo la jamciyo waxaa lagu darayaa labadii imaam ee hadda soo tilmaamayna raafici iyo nawowi waxaa lagu darayaa ibn subki ashuyuukh saddexdaas waxaa looga jeedaa raafici iyo nawowi ibn subki haddii la dhaho ashaarix weliba ay adeegsadaan shuraaxda minhaajka khaasatan sharbini kitaabkiisa muqniga ama shamsudiin aramli kitaabkiisa nihaayaha ama ibn xajar alhaytami kitaabkiisa tuxfaha haddii ay isticmaalaan qaala shaarix xataa asxaab alxawaashi hadday isticmaalaan ashaarix hadii la dha ama ashaarix almuxaqiq waxaa looga jeedaa jalaal اddiin almaxalli saaxibu kanzi araakibiin ayaa looga jeeda musalaxaas inta badan asaga loo adeegsadaa shaarixa sheikh اlislaam hadday shaaficiyadu dhahaan shaaficiyada mutaakhiriinta ah waxaa looga jeedaa zakariya alansaari zakariya alansaari almutaqadimuun wاlmutaakhiruun hadday dhahaan shaaficiyadu almutaqadimuun wاlmutaakhiruun culimmadii hore ee shaaficiyada iyo culimmadii dambe maxaa looga jeedaa musalaxaas waxaa looga jeedaa asxaab اlawjuh mutaqadimiinta almutaqadimuun waxaa weeye asxaab alawjuh raggii awjuhda iska lahaa en soo tilmaanay darsigii hore waxaana zaman ahaan lagu xadidaa culimmadii nooleed qarniga afraad ee hijrada macnaha saddex boqol ilaa afar boqol oo hijrada inta udhexaysa culimadii noolaha ayaa lagu tilmaama almutaakhiruuna waxaa looga jeedaa culimadii ka dambeysay kuwa mutaqadimiinta wixii qarniga afraad ka dambeeyey ayaa lagu tilmaamaa mara qaarkoodna waxaa lagu tilmaamaa labadii sheekh ee raafici nawi wixii ka dambeeyey ayaa mutaakhiriinta lagu iطlaaqa sidaas ayaa maslaxaadkiina aan kaga baxaynaa maslaxaat alaclaam ugu dambayn waxaan tilmaamaynaa kitaabkan alminhaaj ee makaanaduu ku leeyahay madhabka iyo shuruuxdiisa kitaabkan horta waa kitaab barakaysan oo ilaahi subxaana watacaala uu qabuul siiyey culimmaduna waa isku waafaqsan yahay kitaab aada iyo aada u horeeya oo waxa weeye baraka leh saa darteed bay culimmadu waxa weeye cinaayo badan siiyeen wax sharxay iyo wax nadmiya iyo wax ikhtisaar iyo wax tahdiibiyo wax maxaan ku dhaha tacliiqaad saara iyo wax u khidmeeyey kitaabkan si un ugu khidmeeya saan tilmaami doona insha allahu tacaala kitaabkani makaanada weyn ee shaaficiyadu ku leeyahay waxaa weeye waxaa keentay dhowr arrimood arrinka koobaad mualifkiisa oo ahaa imaam nawwi raxmat ullahi tacaala calayh makaanada iyo mansabka uu ku lahaa culimmada dhexdooda isla markaana fiqiga shaaficiga heerku ka gaadhay iyo cilmi xadiidba wuxuu isku darsaday fiqigii iyo xadiidkii marka ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisii waxaa weeye maqaam sare ayuu gaadhsiiyey sidoo kale asbaabta kitaabkan keentay inuu maqaam weyn yeesho waxaa ah salaaxu mualifin mualifkiisuu ilaahi subxaana wa tacaala siiyey salaax iyo suubanaan dhammaan ragga ka sheekeynaya imaamu nawowi raxmat ullahi tacala aleyh tarjamadiisa waxay tilmaamayaan zuhdigiisii iyo waraciisii iyo cibaadadiisii iyo ikhlaaskiisii inuu ilahay qabuul uu siiyey saa darteed barakeeyo waxaa la dhahaa qofkii kitaabkan akhristaa cilmiga fiqi wuu u baxaa man qara'a alminhaaj haaj bay dhahaan culimmadu man qara'a alminhaaj haaj qofkii minhaajka akhriyaa haaja wuu kacaa macnaha hadduu qof fadhiyo ahaa oo marka horeba tacbaan aha oo fiqigu ka fadhiyo fiqigiibaa u toosa u kaca man qara'a alminhaaja haaj waxaa ka mid ah asbaabta kitaabka keentay inuu maqaamkaa gaadho waa kitaab laba imaam oo muxaqiq ah ay wax ku leeyihiin mid waa imaam nawowi raxmat ullahi tacala aleyh oo yani muxaqiq madhab ah muxaqiq ilmadhab ah iyo muxaqiqii kale ee asaga ka horreeyey asna muxarir madhab ahaa oo ahaa cabdilkariim araafici oo kitaabka laga soo ikhtisaariyey kitaabkiisii saan hore soo tilmaanay ilan manhaajka waxaa laga soo ikhtisaariyey almuxarar liraafici marka muxararkaasa marka horeba ahaa atqanu mukhtasarin fi lmadhab waa mukhtasarka ogu sugan oguna waxaa weeye fiican mukhtasaraadkii madhabka imaam nawowi yimidoo kiibuu sii ikhtisaariyey marka taqiiqii wuxuu ka gaahay haayada u dambaysa inta waxaa sii dheer imaam nawwi raxmat ullahi tacala aleyh kitaabkan wuxuu adeegsaday musطalaxaad uu ku cadaynayo madhabkii wixii muctamada iyo wixi aan muctamad ahayn oo wuxuu kala saaray aqwaashii imaamu shaafici iyo asxaabta awjuhdoodii wixii muctamad iyo waxaan muctamad ahayn wuu kala hufay kitaab mukhtasar ah oo intaa leeg oo sidaa sameeyena kuma arkaysid kutubta shaaficiyada waa laga yaaba kutubta waaweyn inaad ku aragto laakiin kutubta mukhtasaraadka ah ee heerkiisoo kale ah kuma arkaysid kitaab sidaa u kala shaandheeyey u kala hufay oo u kala qeexay waxaa weeye maraatibtii eh, madhabka iyo wixii muctamada mukhtasaraadka inta badan waxay ku gaabsadaan uun in ay sheegaan masaa-isha ah oo khilaafka ay ka fogaadaan ehm, haddaba kitaabkani wuxuu helay ammaan fara badan maadaama culamadi u arkeen kitaab qawi inuu yahay oo malakadii fiqiga dhisaya culamadu aad u ammaaneen waxaa ka mid a ah culamadii ammaantay sheekha imaam sheekhiisa oo ahaa ibn malik saaxib alfiya alfiyada mashhuurka ah sheekh askale oo imaam ahaa naxwaha iyo luqada guud ahaanba oo ahaa sheekhii nawowi ee u dhigay naxwaha ayaa wuxuu yihi wallaahi low istaqbaltu min amri ma la xafidtuhu markuu arkay kitaabkan ayaa wuxuu yihi haddii aan wakti u heli lahaa oo cumrigaygii iga tegey uu iisoo laaban lahaa maanta kitaabka waan qaybi lahay waan xafidi lahaa wuxuu la yaabay kitaabkan ikhtisaarkiisa isu u macaan yahay sidoo kale waxaa xafiday kitaabkan khalqi aad u badan ayaa qayba o xafiday qofka xafidana waxaa la dhihi jiray oo culimmada ku magacaabi jireen alminhaaji ayagoo tixgelinaya kitaabkaas kitaab kaleoo ma jiro qofkii qayba magac loo bixiyo oon ahayn minhaajka intaan ognahay alminhaaji baa la dhahaa qofka kitaabka minhaajka xafida taqyidiin الsubki markuu kitaabka tilmaamaya wuxuu yihi minhaajka wa hada اkitaabu fi hada اwaqti huwa cumdaة الطلبة وkaثiiru min الfuqahaaءi yactamiduunahu fi macrifaة الmadhab kitaabkan waxa weeyaan buu ihi waktigan waa cumdada iyo waxa ay ku tiirsadaan cuskadaan dulaabu cilmiga iyo fuqahada markii ay rabaan in madhabka ay bartaan suyuuطina wuxuu ku yihi kitaabkiisa alminhaaj الsawiy ee ku tarjumay imaam nawowi wa huwa alana cumdaة الطaalibiina wاlmuftiin waa kitaabka ay ictimaadaan dulaabu cilmiga iyo muftiinta culamada fatwoota waxaa ammaanay taqyidiin subki oo abyaad bu ku ammaana wuxuu ihi maa sanafa alculamaau kalminhaaji fii sharcati salaf walaa minhaaji فاجhd عalى تxصiilhi mتayqina iن الkiفاayaةa فiihi للمحtaaجi culummadu mayna sanifin buu yihi kitaab la mid ah minhaajka ma صنف الcuلamaء kaالminhaaجi fي شharcaةi slف walaa minhaaج xili hore iyo xili dambe toona culummadu kitaabkaa la mid ah mayna sanifin buu hi haddaba ku dadaal buu hi فاjhd عalى تaxصiilihi ku dadaal inaad kitaabkaa xasiliso mutayaqina adiga oo huba in أna الkiفاayaةa فiihi للمحtaaجi yani qofka u baahan fiqiga iyo cilmiga inuu xambaaro in uu kifaayo wax ku filan ka helay kitaabka fuqahada shaaficiyadu haddaba kitaabkan cinaayo badan bay siiyeen shuruux badan bay saareen iyo xawaashi badan iyo way nadmiyeen culamadu waxay dhaheen kitaab cinaayadaas oo kale helay oo kitaab fiqi ah horay maanan u maqal maxaa yeelay kitaabkani culummada wax ka qortay ama shar ha ahaado ama xaashiye ha ahaado ama nadmi ha ahaado ama ikhtisaar ha ahaado ama takriij axaadiistiisa iyo adiladiiso la takhriijiye ha ahaado waxay gaadhayaan wax boqol ka badan qaarkood laba boqol bayba gaadhsiiyeen marka cinaayo aan caadi ahayn buu ilaahay subxaana wa tacaala siiyey culimadii u horreysay ee kitabka cinaayay waxaa ka mid ah imaam nawowi isaga laftirkiisa wuxuu qoray daqaa'iq ilminhaaj uu ku caddaynaya alfaada minhaajka wixii uu ku khilaafay raafici iyo ah, alfaada qaar uu ku ishaaray waana kitaab yaro laiif ah inta badan wuxuu ku jiraa shuruuxda minhaajka kitaabkaasi mar qaarkoodna waxaa lala daabacaba yani minhaajka laftirkiisa dabcaadka qaar ayaa xagga hoose xaashi ahaan ama tacliiq loo saara shuruuxda ugu caansan minhaajka waxaa ka mid ah afartii soo tilmaanay laakiin waxaan kaloo tilmaamaynaa shuruux kale waxaa ka mid ah shuruuxdaas asiraaj alwahaaj fi idaax اlminhaaj waxaa qoray abulcabaas axmed ibn abi bakr alswani alskandarani sanadii toddoba boqol iyo labaatanki hijradu dhintay waxaa kaloo sharxay eh, ibrahim ibrahim ibn taaj cabdiraxmaan ibn ibrahim ibn alfirkax oo sanadii toddoba boqol iyo sagal iy labatanki hijrada dhintay waxaa kaloo sharxay eh, nuuruddiin oo sanadii toddoba boqol dhintay laakiin muna dhamaystirin maxamed ibn cali alcaliyati ba isna sharxay waxaa sharxay asharaf almanaawi waxaa sharxay taqiyidiin الsubki oo dhintay sanadii toddoba boqol iyo lix iyo kontonkii hijrada kitaabkiisa la yihahda alibtihaaj fi sharxi lminhaaj waxaa kale oo laakiin kitaabkaasi muusa dhamaystirin wiilkiisii baa dhamaystiray bahaa-uddiin ayaa dhamaystiray waxaa kale oo sharxay jamaaluddiin cabdiraxiim alisnawi wuxuu ku sharxay kitaab la yidhaahdo alfuruuq laakiin muuna dhamaystirin waxaa dhamaystiray albedru zarkashi oo ku magacaabay sharx lminhaaj lilsnawi yani takmiladiisa waa lagu magacabay sharx minhaaj اlasnawi waxaa kale oo sharxay axmed ibn xamdan ibn cabdilwaxid اladruci oo ku magacaabay gunyat اlmuxtaaj waxaa kaloo sharxay axmed ibn xamdan ibn cabdilwaxid اladruci oo ku magacaabay sharxiisa quut اlmuxtaaj waxaa kaloo sharxay siraaj الdiin ibn اlmulaqin cumar ibn cali ibn اlmulaqin oo sharxiisa ku magacaabay cumdat اlmuxtaaj sharax kalena wuu leeyahay oo uu ku magacaabay cujaalat almuxtaaj waxaa kaloo sharxay albadr الzarkashi oo waxa weeye dhintay sanadii toddoba boqol iyo afar iyo sagaashankii wuxuu ku magacaabay sharxiisa addibaaj sharxan addibaaj fi sharxi اlminhaaj waa maطbuuc cujaalat اlmuxtaajkuna waa maطbuuc labada kitaabba wayna soo gaadheen waa waa la daabacay waxaa kale oo sharxay kitaabka kamaal اdiin moxamed ibn muusa addumayri الshaafici oo sharxiisa ku magacaabay annajm اlwahaaj waa toban mujladasna waa maطbuuc ma wada sheegi karo shuruuxda laakiin inta maطbuuca ah iyo inta ugu muhiimsan baan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala waxaa ka mid ah culammada sharaxday jalaal الdiin اlmaxali oo sharxiisa la yidhaahdo kanz الraakibiin sharx minhaaj الطaalibiin sharxaasi waa sharx caan oo maطbuuca waxaa kale oo sharxay ibnu shuhba abulfadl maxamed ibn abi bakr oo wuxuu ku sharxay kitabka la yihahdo albidayaة اlmuxtaaj fi sharx اlminhaaj waxaa kaloo sharxay ibn xajar alhaytami kitaabkiisa caanka ee la yaqaano tuxfat اlmuxtaaj waxaa kaloo sharxay shamsdiin maxamed ibn axmed alkhaiib الsharbini kitaabkiisa caanka ee la yidhaahdo muqni almuxtaaj ilى macrifati macaani alfaad اlminhaaj kitaabkaas waa maطbuuc waa kitaab mutadaawal ah waxaa kaloo sharxay shamsdiin الramli kitaabkiisa nihaayat اlmuxtaaj waxaa kaloo oo sharxay maxamed الzuhri اlkhamraawi asiraaj اlwahaaj buu ku sharxay waa kitaab aad mukhtasar u ah sharxani oo maطbuuc ah oo hal mujalad ah waxaa kale oo sharxay cabdالlah ibn xasan اlkawhaji oo ku magacaabay zaad اlmuxtaaj bisharx alminhaaj culamo waxaa jirta adiladiisa iyo axaadiistiisa takhriijiyey waxaa ka mid ah oo caan ah kitaabka uu iska leeyahay siraaj الdiin cumar ibn cali ibn mulaqin ku caan ku ah tuxfat اlmuxtaaj ila adilat اlminhaaj ayaa kitaabka la yihahda waa maطbuuc wey culamo badanna way nadmisay minhaajka waxaa ka mid a culamada nadmisay shamsdiin moxamed almusili waxaa ka mid ah shihaabdiin axmed ibn naasir اlbaguuti waxaa kale oo nadmiyey naasiridiin maxamed ibnu maxamed ibnu yuusuf eh, oo ku magacaabay nadmigiisa wejhu lmuxtaaj wa nushat lminhaaj waxaa kaloo nadmiyey eh, burhaaniddiin ibraahim alkanani alcasqalaani oo ku magacaabay nadmigiisa kunyat lmuxtaaj ilaa nadmi lminhaaj jalaaldiin siyuudi ba asna nadmiyo ku magacaabay nadmigiisa alibtihaaj ilaa nadmi lminhaaj lakin musan dhamaystirin eh, culimadu marka nadmisay way badan yihiin culamada qaar baa ikhtisaariyey oo soo koobay kitaabkan waxaa ugu caansan mukhtasarka la ikhtisaariyey manhaj الطulaab oo iska leeyahay zakariya alansaari waxaa kaloo jira kitaab kaloo la yihahdo alwahaaj fi ikhtisaar اlminhaaj oo ikhtisaariyey abu xayaan moxamed ibn yuusuf alandolasi waxaan jeclay inuu yahay sheekhii naxwi ahaa ee mashhuurka ahaa laakiin ikhtisaarkan waxaan jeclahay inuu na soo gaadho calaa kulli xaal markii laisku ururiyo shuruuxdaasoo idil waxaa ugu muhiimsan afar sharax oo inta badan culammadu ay tadaawusho khaasatan culamada dalkeenna iyo culamada caalam islami guud ahaanba kanzi araakibiin uu iska leeyahy jalaadiin almaxalli iyo muqni lmuxtaaj u iska leyahy khatiib sharbiin iyo nihayat lmuxtaaj uu iska leeyahay ramli iyo tuxfat lmuxtaaj uu iska leeyahay ibn xajar alhaytami haddaba culamadu waxay isku khilaafeen tuxfaha iyo nihaayaha midkoodee muctamada markay isku waafaqeen kadib in labadaa kitaab ay yihiin labada kitaab ee muctamadka ah ee wixii aqwaal ah ee imaam imaamu nawowi imaamu raafici aysan muctamadkiisa caddaynin in loogu noqonayo labadaa kitaab tuxfaha iyo nihaayaha ayay isu khilaafeen midkoodee la hormarinaya hadday iskhilaafaan ma tuxfaha la hormarin mise nihaayaha ama haddaan si kale u dhigno ibn xajar iyo ramli midkoodee muctamad ah oo hadday iskhilaafaan madhabkii isu khilaafaan midkee qowlkiisa la qaadanaya masail badan oo isu khilafay ibn xajar iyo waxaa weeye ramli masail fara badan isu khilaafeen ilaa yani culamada qaar ku jamciyeen mujalad culamada qaar waxay rajaxeen ramli iyo kitaabkiisa nihaayat اlmuxtaaj culamadaasina waa culamaau masr dhammaantood waxay isku raaceen kitaabka nihaayaha u iska leeyahay ramli inuu muctamad yahay dhowr arrimoodna way u cuskadeen kow waxay dhaheen uu ka dembeeyey ibnu xajar soddon sano uu ka nolol oo uu ahaa masr wa mufti masr faqiihi masr iyo muftigii masr buu ahaa intaas marka waxa weeye maadaama in badan madhabkii u khidmaynayey waxa weeye taas waa lagu horumarinaya bay dhaheen waxaa kalooy dhaheen markuu qoray ramli kitaabkiisa nihaayaha afar boqol oo culummuu u yeedhay oo kitaabkaa ku dul akhriyey oo wax alla wixii ay kitaabkaas mulaaxado oo ay ka qabaan caddeeyey wuuna saxay wixii uu arkeeyey inuu de yahay wixii kale aan khalad ahaynna wuu ka jawaabay oo culammadii ka qanciyey saa waa kitaab la hufay bay dhaheen oo lafaguray oo culammadaas ay tasxiixiyeen sixadiisuna xaddu tawaatur bay gaadha waxaa kaloo dhaheen kitaabku intuu qorayey shamsudiin aramli muddo dheer bay oo ilaa toban sano gaadhaysa laakiin ibn xajar muddo yaroo ku qoray kitaabkiisa tuxfaha midda kale waxay dhaheen nihaayada ramligu cibaaradiisu waa cibaara macaan oo fudud ood si fudud u fahmayso laakiin ibn xajar cibaaradiisu way adag oo culummada dee muxaqiqiinta ah unbaa fahmi karta mar qaarkood waxa laga yaaba in cibaaradiisu ay qumuud ku jiro oon si fiican loo fahmayn waxyaabahaasi ku rajaxeen culamadii masr culamada qaarna waxay rajaxeen ibnu xajar oo waxa weeye culamada yaman iyo akraadda yani kurdiyiinta shaam iyo ciraaq ku nool iyo waxaa weeye culamaau turkiya iyo daakistan ama daakistan iyo xijaaz maka iyo madiine iyo xarameynka culamadaasi waxay dhaheen almuctamadu maa qaalahu ibnu xajar ibnu xajar wuxuu yidhi baa madhab ku ah dabcan culammada waddankeenna soomaaliduna culamada raacsan yihin waxay qabaan ibnu xajar inuu muctamad yahay tuxfaha ay ictimaadaan kama marno laakiin tuxfaha muqadam ah dhowr arrimood ba ayaguna waxay dhahen ibnu xajar ayaa ugu aqoon badan ramli nusuus limaam shaafici oo ka yaqaan waxay kaloo dhaheen kitaabkiisa culamo muxaqiqiin oo aad u tiro badan la soo koobi karin ayaa akhriyey oo ku dul akhriyey ibnu xajar oo ku waafaqay kitaabka wuxuu ku qoray kan afar boqol baabad kan lama soo koobi karto culamada ku dul akhristay ibnu xajar kitaabkiisa tuxfaha oo ictimaaday waxaa kaloo dhaheen ibnu xajar wuxuu ictimaadaa had jeer nawowi iyo raafici oo qowlkooduu hormariyaa laakiin ramli waxaa laga yaaba mararka qaarkood inuu khilaafo oo qowlka waalidkii uu qaato waalidkiina wuxuu ahaa caalim buu asna ahaa marka waxaa laga yaabaa inuu waalidkii mararka qaarkood ka hormariyo qowlkii labada sheekh ee madhabka waxaa kaloo dhahay ibn xajar waa nin usuuli aho mutamakin ku ah usuulka oo xagga istimbaadka iyo usuusha madhabka ka yaqaana iyo quwat almadrak ramli sababahaasi ka hormariyaan isku soo uruuri oo markii dambe culummadu markii arrintaas lagu kala bixi waayo ayaa culamaa ulxaramayn ayay masaladii gaadhay culama ulxaramayn wakaan soo tilmaanay inay rajaxayeen qowlka man ibni xajarka ayay rajaxayeen culamadii masar mayna hadhino waxay u yimaadeen culamadii xarameynka waxay dhaheen ramli rajaxa ramli ka hormariya ibni xajar maxaa yeelay sababo badan baa jira on ka hormarinayna waxay ku wadaan ay ku wadaan ay ku wadaan markii dambe culamada xaramayn waxay gaadheen heer ay dhahaan labadaa sheekh way noo siman midna mid kale ka rajaxi labada waa laba caalim oo muxaqiq ah qowlkooduna waa muctamed qofkii waxa weeye arkaa laba qowl oo iskhilaafsan oo labada sheekh kale leeyihiinna doono ha qaato labada qowl labadaba waa muctamed madhabka sidaasay ku dambeeyeen culamaau lxaramayn markii ay arkeen de masaladu inay de adag tahay si loo kala rajaxo laba sheekh oo labadaba bad oo baxara mid kasta waxa weeye culayskiisuu leeyahay culamada qaar baa arkaa nadmiya waxay dhaheen muxamed ramliyu kaafi bni xajar fakhtar idaa takhaalafa bila xadar muxamed ramli waxa weeyaan shamsudiin ramli wuxuu la yahay oo u dhigmaa ibn xajar hadday iskhilaafaan waxa weeye qowlkooda kala dooro mid doonto hana cabsan fakhtar idaa takhaalafa bilaa xadar qowlkaasaad moodaa marka marka u dambeysay inay kusoo biyo shubatay laakiin haddii waxa weeye aan aragno culimmada kale oo sida maalan alkhaiib asharbini oo kale hadduu labadaas mid u ayido ama asxaab alxawaashi ay labadaa qowl ay sii kala hormariyaan waxa wey asxaab alxawaashi waxay dhahaan ayaa muctamad noqonaya madhabkii intaas insha allahu tacaala kelimadeena ama muxaadaradeen ku kooban wallahu tacala aclam wsala allah waslm